إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وبعد naadinka safaarihii xalay waxaynu kasoo waranay abyaddii ugu dambeeyeen a akrinay numiruhaa kamaa qad jaa can illaahi tacaala an aw can rasuuli illahi sala alla alay slam waynu kasoo hadalnay xalay halkaa waxaad moodaa sharaxiisa markaa uu soo ikhtisaariyey maxamed bin wuxuu yihi halkaa madhabku salafku sanu xalayma bayaaminay waa cadamu qowl fi hada aayaadka sifaadka iyo axaadiista inaan cidiba dhex gelinba ee sifaatka ka waramaya oo laga aamuso suxuud can wa tafwiid cilma ilaa cilmigeedana ilaahay looma dhigo amiruha kamaa jaa-ad bilaa keyf salafka ka soo aroortay maxaa loo jeeda xalay binu sheeg halkan laakiin wuxuu moodsiinayaa tafwiid cilmi ila allah ma tafwiidka macaanida sifaatka aayaadka sifaatka iyo axaadiista sifaatka macnayaasheeda baa ilaahay loo bandhigaya laga tegaya mise waxa weeyaan kayfiyaddeeda waxaa muuqataa inuu u jeedo kayfiyaddeeda iyo macnaheeda labadaba madhabkaa salafku miyay qabaan xali baynu tilmaamnay salafku caynkaa ma qabaan nusuustan salafkii hore saxaabadiiyo qaybkooda yidhaahdeen sidii ay ku soo degtay macnaheedii daahirkaa ah mariya haddii laga leexiyo amaba la yidhaahdo laftiga waa la akrinayaa macnana lama garanayo macnihiisa ilaahay baa yaqaana dee sidii lama marinin loogu talagala ee ay soo degtay ee daahirkeedu ah marka la leeyahay kayfiyad ha u yeelino ha takyiifinina maxaa ka macnaa wuxu adaanu jinba waxaa la kayfiyadin lahaa haddaanu jirinba dee maxaa ka macno marka madhabu salaf cadam alkhawf fi hada watawfiid cilmuhu ila allah sheekh ibnu maanic markaynu halkeer daba marayno ee kitaabka qoladan daa'ifadan la ydhaha mufawidada madhabkeeda waa uu dacninayaa wuu radinayaa si adag waxaanu odhan doonaa fa madhabu salaf inamaa huwa alifbaat madhabka dadkii saalixiinta salafku nusuustan waxay ahaayeen inay sugaan macaanideeda iyo sifaadku markay tilmaamayso la tafwiid maaha inay macnaheeda yidhaahdaan ilaahay baa loo bandhigaya alladii huwa awalu darajaati tacdiil tacdiilka ilaahay xuquuqdiisa iyo sifaadkiisa loo diidaa waa darajaadkay ka bilaabmayso in la yidhaha ilaahay baa loo bandhigaya qofku falaa adri hadda markaa wuxuu hi falaa adri sheekhan markaa ayaa macalliqa wuxuu leeyahay haddaba xaggay ka dhaaftay kayfa marad calayhi hadihi alcibaara xagga dambe saasuu ku bayaaminayaa halkana madhabkii uu xoojinaya tafwiidke xaggay ka martay lacalla sahwi baa laga yaabaa markuu kitaabkan anwaar labaad cilaawaadka uu soo iqtisaarinayay bay uxoogaa ka hoos martay halkan haddaba madhabka salafka waxaa loo tiirinaya ana madhabahum tafwiid waa gayru saxiix ma qabaan lafdiga soo arooray aayadda iyo xadiidka sifaadka ilaahay ka warramaya ko laftigiisi waa sidiisaa loo waday la bedeli maayo macnihiina waan garanaynaa luqada carabeed waxa soo degay ayaan ku garanaynaa qaabka ay sifadan ilaahay ugu sugantay inagu taa ma garanayno ilahay baan ugu leeya madhabka salafku waa caynka laakiin macnaha lama garanayo oo waxaa rasuulku aqrinaya saxaabadu akrinaysa taabiciinku akrinaya wadodhag akrinaysa waa waxaan la fahmay macnihiisa arrintaasi waa baatil lianna salafku ummadda iyagaa ugu cilmi badna cid fasirta oo nusuusta sifaatka garanaysa lafti iyo macnaba cid ka mudan ma jirto salafkii saalixa inay sugeen markaa macaanideeda sifaadka ilaahay loo sugayo sida ilaahay u laayiqaa saasay ku sugeen sidii ilaahay muraadkiisu ahaa ma rasuulkiisa maxamed aleyh isalaatu wasalaam muraadkiisu ahaa waa madhabkooda waa ka asmaa ilaahay loo sugay sifooyin baa ilaahay loo sugay imraaruhaana kamaa jaa at sidaasay noqonaysa inay sideeda kusoo degtay macnihii daahirka ahay laga qaadanayo laga fahmayay in sidaa lagu wado ee ay kusoo degtay waa waliimaanu biannahaa xaq waxaa daba taalla inay tahay mid xaqay la allah subxaana wa tacaala mawsuufun biha calaa wajhi lahi ilahayna uu ku sifaysanyay sidaa ay usuusu tilmaamayso weji isaga u qalma jalaalka iyo cadamadiisa oan markayn taxriif xagga loo duwo xagga loo duwo tacdiil oo la nafiyo la inkiro takyiif oo qaab loo sawiro tafsiir oo makhluuqa lagu shabaho ama lagu misalo oo ekaysiiyo tawiil daahirkii ay lahayd macnaheedii kasoo baxayay inta laga bedelo meel kale loo hiciyo ama laydhaa daahirka ma garanayna ilaahay baa yaqaano macnaha bal yuuminuuna biana macaaniha macluuma salafku saasay rumaysnaayeen macnaheedu waa mid agtooda macluum ahaa yufawiduuna cilma alkayfiya laakiin qaabka may garanayn cilmigeeda iyaga marka xagga alla isaga tiirinayaan oo waxa weyaan markaa waxay u tiirinen ilaahay waa kayfiyad iyo qaabke cilmiga macaanida mu ahayn waa tafwiid kayfiya tafwiidka markaa salafku ay qabeen wa tafwiid ladii canaahu musalaf markay tilmaamayaan tafwiidka waa kayfiyadda waayo kalaamka sifaatka marka laga hadlayo wuxuu ka farac noqonaya ilaahay daatadiisa waxaanu ilaahay u sugnay naf iyo jiritaan aan la mid ahayn ka makhluuq maxaa diidaya marka inaynu u sugno kaaba ma naqaano kayfiyadiisa ilaahay daatadiisii kayfiyadda uu taalo ma naqaan siday u oo aynaan xaqiiqadeeda u garanayo kayfiyaddeeda ayuuma heli sifaatka ilaahay uu leeyeyna macnaheeda inagoo fahmayna kayfiyaddeeda ma garanayno waa sifo ilaahay u qalanta xaqiiqadeedana isagaa yaqaan kayfiyaddeedana isagaa yaqaana laakiin qoladan uu sheegay masheekhu mufawidada la dhaha madabkoodu waa madab ahlu tajhiil baa la dhaha waa dadkii markaa jahliga ku dhisan gebigoodaba sheekhulislaam utaymiina waxau hi madhabka salafkaa maaha waa madhabka ahlu tanjiilka markaa jahaalada marka iskale waana kaiir in badan oo u nisbo sheegta sunnada iyo salafka ayasoo ka dhacay wa xaqiiqatu madhabin waxay tahay wixii nabiga caleyh salaatu wasalaam ka soo arooray adilada nusuusta ee sifaatka ka waramaya alfaad majhuula laa yacrif macnaha xata nabiyu waxay leeyihin lafdi unbaa la akrinayaae xataa rasuulku mu aqoonin waxaan u akrinayo macnihiisa Ehm, yatakalam biaxaadiisi ifaat walaa yacrif macnaha waxay leeyihiin xaadiista sifaatka ilaahay sifaynaya ka warramaya wuu akrinayo macnaheeda inuu garanay dariiqadooda markaa waxay tahay xagga nusuusta sifaatka ehm, laftigeedana mariya sideeda u akriya macnaheedana ka taga oo ilahay baa yaqaanay halkaasi haddaba ehm, doonaynay inaynu markaa sii xoojino xalayoo sanu tilmaamnay waana markaa madabka ugu sharka badan le sida sheekh islaam tamiya uu sheegay walaa naruddu daka bilcuquuli liqowli muftarin bihi jahuri faciqduna lisbaatu yaa khaliilii min gayri tacdiili walaa tamhiili walaa naruddu bui qaala naadim raximah llahu tacaala walaa naruddu celin mayno oo radin mayno oo horjoogsan mayno bushin mayno daak shaygaa waa kii alwaarid fi kitaab usul adiladan aan ka hadlayna kitaabka qur-aanka iyo sunnada kusoo aroortay ma radinayno ma celinayno oo aahirkeedi iyo macnaheedii ka leexmayno sababna liqowli muftari macnaha liqowl insaan qowl dartii mid bina aadani ku hadlay macnaheeda udini mayno kaasoo muftarin kadaab beenaala muftar kadaab beenaale been abuuranaya maxay ku jireen abuuranaya bihii macnaha qawlka qawlka inuu sheeganayo ku been abuuranaya jahuulin kaasoo ah jaahil lianna shaygii daliilka ee manquulka ahaa iyo shaygii fahamkii caqliga ahaa ee macquulka ahaa intiiba u khilaafay sidaa darteed markaasi waa jaahil kaama qacdanaya marka awalkiisa oo adiladaas ma celinayno faciqdunaa ahlusunna waljamaaca haddaan nahay caqiidadeenu aan aaminsan nahay al-isbaatu weeya waa sugid waxa la yidhaahdo oo la sugo asmaada waa magacyada asmaa xusnaa iyo sifooyinka sifaat alculaa ee ilaahay leeyi waa kamaa waradat haddii sidii ay kutubay ku soo aroortay waa inaanu ku sugno kana leexin mayno caqiidadeenna ahlusunna waljamaaca salafkii saalixa waa saas u yaa khaliilii xabiibka ana aada u jecelahay maxabadiisu tahay khaaliska yani khaliilka kullay ka timi oo waa nihaayat maxaba kalgacalka halka ugu dambaysaa la dhahdaa waxaana loo jeedaa khaliilka uu leeyahay khaliilkaygiio waa muwaafiq calaa madhabi salaf ka isagu waafaqay madhabkii sanadkii saalix ahaa min ayri tacdiirin waxaanu aqbalaynaa oo aanaan radinaynin waxalla wixii kitaabka iyo sunnada ka yimid min gayri tacdiil cadilid annagoon samaynin oo macaanida nusuusta iyo xaqaa'iqdii ay lahayd idin sifaadkii meesha laga qaatay ilaahay loo sugayay ma nafyinayno ma diidayno tacdiil haddaad maqasho daa'iman waa inkaar iyo nafyi sifadii ilaahay uu lahaa la diido walaa tamhiil maelidna samayn mayno sheekhu waatan xalay soo cabirnay lafdiga tashbiih u isticmaalay waxaa ka fiican lafdiga sababa uga fiicnaana maxay ahayd lafdigana horta lagu hayaa qur-aanka laysa ka milihi shay-un samiicu basiir waa labee waa lafti mujmalaho haddii la yidhahdo wax tashbiih la yidhaahdoba ma jiraan laba arrimood baa ka soo baxaya dee wax ilaahay uu markaa u sugnaa loo diido umahel sifooyinka ilaahay wuu ku sifaysan yahay asalka macnaha bini aadamka waxbay iska wadaagaan ilaahay xayaatu ku sifaysan yahy soo ma bini aadamkuna xayaatu ku sifaysan yahy yani macno mushtaraka meesha ka soo baxay labada xayaato xaqiiqadoodu ha kala duwanaato laakiin laba macno mushtaraka wax wadaagsaday ilaahay waa samiic waa basiir bini aadamkuna waa samiic waa basiir markaa haddii la yidhaahdo tashbiihba ma jiro xaqii mushtarika ahaa ee asmaadan ama sifaatkan ay wadaagayeen asmaadani sifaad kalibaan ujeeda ilahay u leeyay iyo kuwa makhluuqa ay wadaagsanayeen baa meesha ka baxaya markaa laftiga saasaa kale loo diiday waxaa kaloo loo diidayaa qoladan ahlu tacdiilku tashbiiha waxay u fahmayaan haddii la sugana waa iyadoo makhluuqii loo shabahay ilaahay subxaana wa tacaala haddii la nafiyana tansiihay sheeganayaan baa in sifaba ilaahay loo diido oo marka waxay soo hoskilinayaan wixii sifa ilahay lahaabay loo diido marka laftigan tamhiil qur-aanka iyo sunnada alfaad ay ku aroorto horta in la ilaaliyo kaas baana macnihii la doonayay tilmaamaya sifo kastoo ilaahay uu leeyahy cid la maseli ma jirto laysa kamilihi shay wax ilaahay laguna masel yahay ma jiro xataa qadarka mushtaraka haddee ilaahay subxaana watacaala samiic basiir adigu samiic baa tahay laakiin waxaa imaka magaalada suuq laga leeyay meed maqlaysa ma maqlaysa adiga basiir baa tahay gidaalka dabadiisa miyaad arkaysaa adi ma arkaysa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka sarreeyaa samaawaadka carshiga o dhan ka sarreeyaa takhub lardi dhulka halka ugu hoosaysa waana maqlaya waana arkaya wixii markaa sanqadhiya muuqba iyo ficil ma jira rabbi subxaana wa tacaala marka cid kalo masigitaana ma jirto marka tamsiil ma samaynayno nusuusta ilaahay subxaana wa tacaala sifaadka markaa tilmaamaysa rabbi leeyahay ma ku maselayno sifaatka rabbi sifaatka makhluuqa haddaba mumahilku wuxuu caabudayaa markuu leeyahay anuu ilaah sifa uu leeya garan maayo ta khalqiga waa garanayaaye taasaan u sugaya mumahil baa la dhahdaa ka mumahilkaasi yacbud sanam sanam buu ayuu caabudaya mucadilowna isagu wuxuu leeyahay ilaah sifaleba ma raba anu wax sifaaba usugi maayaba wax allah waxaan usugaya e qolo mucadilada waxay diideen ilaahay isma iyo iyo sifada jahmiya la dhaa sooma qolana waxay sugeen magacyada alleh magacan wax macnaa tilmaamay sifana tilmaamay sifooyinkiina way diideen kuwaana maxaa la idhaha muctasila qolana waxay yidhaahdeen maya asnaadana waa noqonay sifooyinkana waxaan sugaynaa qayb waa qolada sifaadkooda sheeku sheegi doono sabca sifaadkay sugayaan shaacirada iyo maatuuliyada wey qolo kale ayaa qoladaa kasii xadgudubsan qaraamidaya waxa la idhahdaba markaa iyagu waxay leeyihin ilaahay subxaanahu wa tacaala wax sifoo la sugayaa ma jiro laakiin sifaatka suruurka salbigaa oo in wax loo diidan waxaa male oo waxaa male oo waxaa male oo waxaa male waxbaba male wax la sugaanu diidanay qolo kaloo kuwaa kasii daran oo iyaguna markaasi baadin iyo balaayo jin iyo wax kale noqdaanba ayaa jira oo maxay leeyihin wax loo diido iyo wax loo sugaa khaaliqa midnama jiro waxna looma sugo oo waxaasuu yahay oo ku sifaysanyay lama odhanayo lama ogola waxna looma diido waxaana maaha waxaana maaha waxaas muxuu noqonaya waa wax iska hor waa mustaxiil waa waxaan dhacaynba waa wax aan dhacayno mustaxiila marka waxa weeyaan kuwaasi kuwa horena waxay caabudayaan sana mumasiladu mucaadiladuna waxay caabudayaan halkaa dee ahlu sunna ka soo baxay sooma ahlu sunna madabkooda waa maxay waa dhexdhexaad markay dhexdhexaad yihiin allah wixii isagu naftiisa magac uga dhigay ee sifo uga dhigay iyo wixii rasuulkiisu u sugay labadiiba way sugayaan macnahaasa lagu qaadanaya ilaahay loo sugayaa waana macno ilaahay u qalma laakiin xaqiiqada iyo keyfiyada ilaahay baa yaqaan bis ma meenayo iyaga waxa la idhahda markaasi taxriif iyo tacdiil iyo tamsiil iyo maxaan ku dhahdaa iyo keyfiyad iyo midna lama oranayo eg tamiilku iyo takyiifku waxaa udhexeeya farqi tamiilku waa adoo idhaahda soo ilaahay gacan male waa gacantii noo kale soo weji male waa wejiga noo kale kaasi waa maxay waa tamiil ilaahay carshi uu dul maray oo adoo sallaan masaajidkii marka dusha uga baxaa taasoo kale bay ku leeyihi sida makhluuq makhluuqa kale korka sare uu ka maro ee uu dusha uga baxo waa saasoo kale kaa muxuu noqday waa mumail tamsiil buu sameeyey takyiifku muxuu noqonayaa waa iyadoo idhaahda may ilaahay carshi ka sarreeyaa qaab baan sawiraya caqligayga ama maskaxdayda ama afkayga ku odhanaya sidaa iyo sidaa iyo sidaasuu uga sarreeya ama sifadan ilaahay waa sifo xataa makhluuqa ka tag mid kaluu iska sawiranaya caynkaa u dhigano isaga uu maskaxdiisa ku qaroobaystiro ka takyiif labada midna ma jira lama ogolo ahlusunna waljamaaca ma odhanaya marka marka annagu waxa uu yidhi mumasilkii waxa uu caabudayaa isaguna sanam mucadilkina wuxuu caabudayaa cadam meel maran ila ilaah wax walba ku diiday waa maxaa jiri wlmuhbit waa salafkii saalixa ahaa ilaahay sifooyinkiisii xaqiisa u sugayay kaasi yacbudu raba alardi sama rabbigii kor ku caabudaya ilaahay markaa cibaada xaq u lahaa aynu markaa dib ugu noqono walaa naruddu ma radinayno celin mayno daaka naskaa waalidkii kitaabkii ku soo arooray ee ilaahay sifaynaya liqowlin mid bini aadana hadalkiisa dartiina u diidi mayno kaa bini aadankoo muftarin been abuurtay oo beenala ah bihii qowlkiisa ku been abuurtay jahuul daliilkii caqligiiba khilaafay oo jaahila faciqduna caqiidadeenu ahlu haddaan nahay alisbaatu waa in la sugo ilaahay subxaana wa tacaala sifooyinkiisa loo sugo iyo asmaadiisa ya khaliilii kanaan jecele khalladiisa iyo khaliilnimadiisu ay tahay maxabada khaalis ah min gayri tacdiil anagoo diiday sifaatka alle walaa tamfiil makhluuqana markaasi ku masalayni fakulu man awala fi sifaati kadatihi min gayri ma isbaati faqad tacaddaa wastadaala washtaraa waqaada fi baxri lhalaaki waftaraa fakulu man axad kasta waa cumuum awala ee ku macneeya ama ku fasira fi sifaat sifooyinkii ilaahay wax kale ku sheeg oo wax kale markaa ku fasira taawiil maraadka looga jeeda waa maxay halkan wuxuu noqonayaa naska macnihiisa daahirkee marka la akriyaba ka soo baxaya wax khilaafsan lagu fasiro ama laftiga macnaha inta laga bedelo mid kale la saaro ama xaqiiqadiisii majaas laga dhigo ladhaa waa xaqiiqa ma jirta majaas baa loo jeeda kalaam baa la odhanaya xaqiiqo maaha waa la yskaga idlaaqayaa majaas mooyaan fa kullu man mid kastoo awala ta oo fasira macnaha taxriifiyo bedela macnihi fi sifaati nusuustii sifaatka macnaheedii bedela oo aayaadkii sifaatka macnahoodii wax kala ugu fasira kadaatihi waa xaala kowni sifaati kadaati ilaahi tabaaraka watacaala kadaatihi xaalay la mid tahay sifooyinka ilaahay daatada allah subxaana wa tacaala naftiisa horta lafdigan daad eegata soo ma aragti lafdigan daad soo ma dilada qur-aanka iyo sunnada laguma hayo ilaahayna wayuxadirukum allahu nafsa soo ma nafbuu sheegay isagu muxuu isu sugay nafu daate lama sheegay yaa la yimi qolada mutakalimada lafdigan daad la yimi xaggey ka keeneen warka lafdi daad haddaad noqosho waa saaxiiba daatu jamaal gabadha haddii la idhaahdo ama shaygan waa daad tukada waa kii waxaa u saaxiib ahaa soo maa haddaba daatadii waxay noqotay shay sifo qaata mar hadduu shay sifo qaata yahay idaafadii bay ka reebeen shaygii sifada aqbalayay bay soo qaateen ilaahay naftiisibay markaa doonayaan inay halkan ay ku macneeyaan ila ilaahay waxa weeyaan waa daato jirta oo naf jirta oo sifaa soo ma ilahay laakiin isagu si nafku isu sugay sanadku saalixu mar haddii muraadka loo jeedaa wayaha ilaahay naftiisa iyo laftiisa ay tahay laftigaa way aqbaleen macna ahaan macnaha way aqbaleen marka sifaadku ilaahay waxay la mid yihiin buu yidhi daatada ilaahay bay la mid yihiin daatadii ilaahay lama fasirayo wax kale lagu sheegi maayo sifaadkiina waa lamid daatada ilaahay xaalay la mid tahay sifaadku qofka markaa sifaatkii bedele fasiraa min gayri ma isbaatin ma ma waa tawkiid ay min gayri isbaati iyadoo uu wax sugnaansho ah oo daliil ah oo naqli ah oo ka yimi saaxibu sharci iyo saxaabadiisi saxaabadiisii macnaa min migayri maa daliil daliil la-aan nusuustii buu la yimi jeexjeexay uu taxriifiyo xaggan iyo xaggan u kala duwo min gayri maa isbaati macnaa daliil iyadoo wax daliil jira oo rasuulka ka yimi calayh isalaatu wasalaam qofka sidaas sameeyaa ee fakuluma waa mubtade khabarkeeda halku dhacaya waa kan faqad tacaddaa xuduuddiisiiyo doolkiisu u dhaafay wastadaala istidaaladu isticlaa weeyaan isa sarraysiin wey wuxuu iska sarraysiiyey hee calaa salafi salafkii saalixa ahaa ee sugay sifadan ee nusuustanna fasirayay waxba garanayaan buu isagaa markaa iska sarraysiiyo yihi marka anaa garanayo fasiraya washtaraa waanu dhiiraday oo waxa uu ku dhiiraday yacni markaas inuu xuduudiisa dhaafo oo uu ka tago inuu raaco salafkii saalixa ah dariiqooda waqaada waxaanuu dhumbaday oo uu dhex dhabaashay fii baxri habaag halaaga badiisi macnaa geerida ayuu markaasi dhex kala fii baxri habaag almowt yani haddaanay naftu ka bixin soconayo yani jahanamo kan isku tuulay waa mid soconaya de waftaraa ay kada cala allah macnaha ilaahay buu ka beena boortay waayo naskii ilaahay uu sugay ee uu keenay oo uu isagu isku sifeeyey ayuu taxriifiyey taawiilku waa maxay halkan waa taxriif ama wuu tamsiiliye marka hore u culimay meeshan waxaa laga fahmayaa inuu markaa ilaahay makhluuqii la masalmado dabeedna tacdiil buu markaa waa tacdiiliye marka ta'wiilku macnayaashu qaato bimaa yaquul ilayhi shay baa la caaqibatu shay shaygu wuxuu ku dambeeyo ta'wiil baa la idhahdaa aayihiisa yani wixii laga warramay iman doona markuu nihaayadiisa gaadhee la arko halkuu ku gabagaboobo tawiilkiisii wey haadaa ta'wiilu ru'yaaya nabiyullaahi yuusuf san u lahayd markay riyaday xaqiiqoonin ah ta'wiilo macnaha tafsiir iyo bayaan oo waa fasiridda tarjumidda macnihii la fasiro nusuusta waana mid ay culimada tafsiirku isticmaalaan imaam mufasiriin dabari markuu kitaabkiisa tafsir dabri fasire muxuu he haadaa ta'wiilu qowli llahi tacaala buu h tafsiir wa bayaan weyn kuwaasi waa sax kan laysku ysku haystaa waa maxay ta'wiiluhu macnaha ah sarfu daahir nas ila lmarjuux waxa weeyaan daliilkani daahirkiisa macnaha ka muuqda mid raajixa iyo mid laga raajix yahay weeye kii raajixa inta laga leexiyo mid oo laga raajix yahay loo leexiyo haddaba hadduu yahay daliil kaloo khaariji miduu tusinayo way qaateen ahlu sunna waljamaaca way aqbaleen taasi waa sax oo in macnahiisii daahirka ahaa ee laga duwo mid kaloo marjuuxoo laga raajix yahay loo duwo daliil baa tusay waa la qaadanaya laakiin bikayri daliil sida imkaba sheekh min kayri maa ihbaatso ma odhan iyadoonu daliil kala jirin inta la luqujibaaro nas naskii macnihii marka la akriyaba ka soo baxayay ee weliba daahirka ahaa laga kaxeeyo midka marjuuxa loo leexiyo waxay noqonayaa taxriif waa ninkii ahlubidacu dhammaan nusuusta sifaatka ay u isticmaalaan walilaahi daru qaa'il buu yidhi waa laftii sharaxa uu keenay oo laga wa waqusaara amri man awala an danuu dunuuna fayaquuluuna cala araxmaani maa laa yaclamuuna waxa uu arrinkoodu guntiisa iyo gebagabadiisa uu noqonaya qofka nusuustaa awila malayaal bay isu qanciyoonay maleeyeen dabeedna ilaahay raxmaanka waxay ka sheegteen waxaanay cilmi lahayn waa kuwa markaa sugo saasay noqonaya saas ayay noqonayaan marka waxau halkaasna markaa weliba uu leeyahay sheekh tanbiihinaya ahlu ta'wiilku waxay diideen ilaa an yufasiruu wa yuawiluu xataa qaala fusilatahu inay taawil cintooda agtooda kala yimaadaan ilaa ay salafkii ummadan ay khilaafaan iyo aimadeedii mubtadacu fii dalik oo dabadeed bidcay la soo baxeen oo kulli bidca dalaala bidcadooda kastina waxay noqonaysaa mid dalaal ah xanadula taawil akhi ahlu taawiil almadud aladi salakahu ljahmiya waman tabicahum min almutakalimiin wa sarfu lkalaami can daahir wasaan sheegay marka ahlu taawiilka taawiilkooda marduudka ahi waa kuwa maray dariiqii jahmiyada iyo cid raacday oo kuwa halkalaamka kamid ah waa inay naskii soo qabtaan daahirkiisii ka leexiyaan ilaa maa yuqaalif daahir macnihiisii wax khilaafsan ay u leexiyaan sheekhuislaam ibnu taymiya raxima llahu tacaala waxa uu leeyahy fadl xamuuye kitaabka la yidhaahdo wacda kalaami fiid wuxuu sheegay hadalkiisii faa'iidada lahaa dabadi walaa yajuusu aydan an yakuuna alkhaalifuuna aclam billah kuwa markaa mukhaalafada sameeyey ma noqon karaan kuwii aclam billahi min min asaalifiin kuwa dambe khalafka ee mukhaalafada sameynaya salafkii hore ah saalixa ahaa ilaahay wama cilmi badnayn kamaa yaquuluhu bacdu alaqbiyaa laakiin kuwan axmaqyada ah qaar ka midaa ah sidaa qaba oo iyagu markaa miman lam yuqadir qadar salaf aan salafka qadarkooday garanayn bal walaa carafna a rasuul mumina bihi waa kuwan aqoon u lahan ilaahiy rasuul iyo muminiinta ba xaqiiqat almacrifat alma'muuri biha min ana dariiqati salaf asl wadariiqat alkhalaf aclam wa axkam waxaasay ku hadleen waxay dhahda horta dariiqadii salafka oo ikhbaatka ah oo ta'wiilka aan la samaynin waa dariiqada nabadgelyada badan bay dhahdeen laakiin khalafkan dambe ee iyagu mukhaalafada sameeyey ayaa dariiqadooda tahay aclam iyagaa cilmi badan salafka cilmi badan axkam ugana axkamsanoo ka xikmad badan fa ina hada alqowl idaa tadabbarahu linsaan hadduu qofka bani hadalkaa u wajadw iqaayat jahaala jaahiliyada halkii ugu dambeysay inuu taagay buu arkaya ama fi iqaayati dalaala baadilnimada halkii ugu dambeysay inay tahay horta salaamadu salafkii la socota salaamadu ma meeshii cilmiga iyo xikmaday taallaa mise meel maran ma halkii cilmiga iyo xikmada salaamad goormaa la helaya cilmi iyo xikmad marka la helo ayay salaamada imanaysaa marka waxay noqonaysaa salaf aclam dariiqatu salaf aclam iyadaa cilmi badan axkam iyadaa xikma mudan wa aslam iyadana salaam wuxuudana waa baaday faqad tacaddaa fakulu man awala mid kastoo awilay fakulu man axad kastoo awala isagoo ta'wiilku sameeyo fasiray oo taxriifiyo bedelay macnihii daahirka ahaa fi sifaat macnaha fi aayaati sifaat sifaadka aayadaheedii bedelay ka daati xaal ay tahay sifaadkuba ee ilaahay leeyahy daatadiisa mid lamida ah iyo laftiisa min gayri maa isbaatin iyadoon daliil jirin oo cid markaa laga helay shaaricii wax isbaatiya arrinkaa oo sugay aan laga haynin iyo iska bedashay faqad tacaddaa waa xadgudba kaasi qadarkiisi iyo doorkiisi waa dhaafay wastadaala salafkiina markaasi waa iska sarraysiiyey washtara-a waana ku dhiiraday inuu xuduudda ka tallaabo wakhaada waxaanu dhex dabaashay fi baxri lhalaag halaagii marka iyo geerida ayuu gadeedii dhex dabaashay waftara berabaradu ku sameeyey alam tara ikhtilaafa asxaabi الnadar fiihi wa xusna maa naxaahum اlahar fainahum qad iqtadw bاlmustaفى waxasbihi wasaxbihi famnac bihada wakafaa alam tara taclam bay ka dhigantay haddaanad aragba miyaanad ogeyn mu alam tara e alam taclam ma waanad ogeyn ikhtilaafa ama arkaynba ikhtilaafa asxaabi nadar kuwa asxaabu nadar bayda annadar hum mudaaru mutakibida waa dadka dooda iyo cilmulkalaamka mudaar baa la ydhahdaa asxaabu nadarna waa la ydhahdaa firaqooda o dhan isku soo hoodoodo kuwa asxaabu nadarka ee dooda iyo kalaamka la taagan ikhtilaafkay iskhilaafsan yihiin oo fiihi nadarkooda iyo ijtihaadkooda iyo caqligooda nadarku waa caqligoo la isticmaala inay fiihi isaga laftiisa isku khilaafsan yihiin nadarka ay arkayaan iyagu oo mid waliba wuxuu leeya anigaa muxiq anaa xaq ku taagan ka kala imanaya kii buu gelinaya oo wixiisi baatil ku sheegaya waa sidiiq wey buu ka odhanaya waa mulxid buu ka odhanaya firqad kastaaba ta kale ayay dalaal ku tilmaamaysa waxay sugayaan kan wuxuu leeyay ilaahay waxaasi waa u tahay kan wuxuu leey maaha waa mustaxiil kan wuxuu leey ilahay waxaasaan sugay kan wuxuu leey mid loo sugi maayo dabeedna ilxaad iyo sandiiqnimo iyo munaafiqnimo iyo waxbay isu wada gelinaya nimankaa waxooda marka la sifaynayo nin baa sheegay shaaciro waxa uu yidhi xujatun tahaafatu kasujaaji dakaaluha xaqan wa kullu kaasirun maqsuuru waa xujooyin bay wataa buuli tahaafad tasaaqadad way isla daadatay ka sujaaji sida quraanada baqbaqay xujajkooda sidaasa takaaluha waa midaad malaynaysa xaqan inay xaq tahay wa kullun waxaan ay adilo ka dhiganayaan ee quraanadaha ahina dhammaantiin markii laysu wada dhuftay ay xujajba isu dhufteen bagigaha isla wada noqdeen kaasirin maksuur buu noqday mid waliba laba quraanadood kan iyo kan qaba isku dhufo kiiba wax jabiynaha marka makan mise kan kii wax jabisay mid waliba kaasir wax jabiyey iyo maksuur la jabiyey labadiiba uu yahay xujajkoodu waa wax isla biyabeena saasoo kale idin karta fiihi nadarkii wa xusna ma ey alam taraa miyaanaad arkay xusna ma shay wanaagiisa shayga oo naxaahu ay qasada oo ay u kastiyay oo uu maray dul ahar ka isagoo aharka u saaxiibka ahe aathaarta iyo akhbaarta iyo axaadiista caqiidadiisa ka qaatay nusuusta dul ahar waa mad markaasi isagu maray suluka siraat mustaqiim ariiqii tuus waayo wuxuu cusbaday afarkii daliilka caqiidadiinu ka qaato kaa isaga marinkiisa manxaahu iyo markaa maa naxaahu meesha maqsadkiisu yahay ee maslkiisu yahay ee marag marinkiisu yahay siduu wanaagsan yimaad arkay fainahum waa dadka ahlul aharka ahi iqtadow ay qad iqtadow waxay ku daydeen caqiidadooda marka la eego bilmustafa maa maxay mustafa ay binabiyabi almustafaa binabiyi mustafa in la isticmaalo saasaa wanaagsan nebiga mustafaha almustafa macnaa mukhtaar waa kii la doortay waa ilahay doortay subxaana wa tacaala kaas caqiidadooda waxay markaa kaga daydeen oo ay ka qaateen nebi maxamed calayh salaatu wasalaam wa saxbi waa aladiina saxiibuun saxbi waa maxay wa saaxib baa la jabiyey saxaabadii rasuulka la dhaqmay saxaabi maxaa la dhahdaa man laqiya الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam walow laxda wa huwa mumin wa maata calaa dalik waa mid kasta laqiya nabiya laxda dhowrida ilbriqsina ha noqoto wa huwa laakin bishardi waa muumin wa maata calaa dalik walow takhallala fi dalika aridda walo intaa iimaankiisa xataa ridda soo gasho intuu markii gola haddana soo noqday saxaabinimadii ka fuqi mayso waa saxaabigiigu saxaabadii rasuulkana ee markaa wasaxbi ay waktadow waa min bacdi nabi nabiga dabadii saxbigii bay kureey nabiga saxaabadiisa aleyh isalaatu wasalaam shareecadii markaasi soo naqilay ayay kala kulmay markaa iyaguna ahlu tacdiilka miyaa iyagu taa way ka duway iyaga yaa arday u ah yahuuda iyo mushrikiinta Eh, iyo eh, dullaad saabiiin kuwa xidigaha caabuda jahmi jahmu safar soo imaamkii jahmiyada soo maa sida muctasilada wasil ibnu cada uu imaamku yahay jahmi musafa yuu ka qaatay jacdi mudirhabu ka qaatay waa ninkii murabiga u ahaa marwan alxikaam eh, muxuu ahaa marwan alximaar ninkii la maaxay dowladii muminta ku daba isaga isagana la dilay dowladiisi la buriyey ninkaasuu rabeeyey jacbun daraan yuu ka qaatay isna samcaan samcaana yuu ka qaatay daaluud daaluudna yuu ka qaatay ninkii ardigoo ah. oo ku wa ah, labadina casr labadina casrna waa kii nebi maxamed sixree yahuudiga nimankan caqiidadooda halkay ka timi yahuudiga soo jeeda halkaasay ka timi markaas ciddii ugu horreysay ee laga hayo islaamka dhexdiisa ee tidhaahda in allaha subxaana laysa cala alcarshi xaqiiqa ilahay carshiga kama sarreeyo oo istawaana istawlaa baa la odhanaya istawl waa jaclan darhankaan sheegay dariiqu ka soo qaatina waa kaa sheegay iga waxaa leeyihi sheekhu dabeedna maxaa u yihi faqnac waxaad ku qanacdaa oo raalli ku noqotaa bi haada bayaanka aan ku siiyey bi haada bayaankaa waya wakafaa bayaankaan ku siiyey baa ku kaafiy waxaana ku kaafiy ku dayasho qudrada aada ku dayato biaimati salafka qudrata bay ku kaafiy aimadii salafka inaad ku dayato waxaanu soo cadeeyay anahum iqtadaru bikitaab illahi wa sunata rasuul iyagoo in kitaabka sunada ku dayday waman khaalafahuna faqad iqtadaa bitalaamiid alyahuud walmushrikiin arday waxay u noqdeen waxay khilaafin kitaabkiiyo sunadiiyo salafkii yahuud iyo mushrikiin iyo saabiyiinta alam taraa miyaanaad arkayn oo ogeyn ikhtilaafa asxaabi nadar dadkan nudaarta la yidhaahday asxaabulkalaamka ah ee caqliga ku sugaya iyo wixii ay sugayeen ilahay ku sugayeen iyo jiritaanka ilaahayba say isu khilaafsan yihiin fiihi nadarka iyo ijtihaadka ay isugu khilaafsan yihiin iyo wa xusna miyaanaad arkayn wanaagga xusna ma shay wanaaggiisa naxaahu wuu u qasdiyey dul ahar qofka aharka u saaxiibka ah ee macnaha raacay dariiqii toosnaa ee caqiidadiisa ka qaatay nusuusta waxyiga fa inahum kuwa sidaa sameeyey salafka ahi qad iqtadoo xaqiiqa dhab ahaan waxay ku daydeen bilmustafaa binebiyi caqiidadu waxay kaga daydeen bilmustafa binebiy mustafa nebiga calai isalaatu wasalaam doortay wa way ku daydeen rasuulka darbiyey saxaabadiisii faqnac ku qanac ku qanac oo raalli ku noqo bayaan baan ku siiyey cilmi bi hada bayaanka oo ka faham isagana kugu filan sanadka inaad ku dayato baa kuwa kuugu filan halkan waxa uu ka waramayaa albaab lwal muqadamaalka inaga soo dhig lix baab baynu bilaabaynaa kii koowaad soo ma ilaa inu khaatimada utuuna ilahay nagu simo albaab lwal fi macrifat illahi tacaala baabka koowaad waa macrifada ilaahay saddexdan fasal buu kaga hadli doonaa faslun fii mawxati qur'aani alcadiim walkalaam bilmascuud fasal oo lagu eegayo qur-aankan cadiimka ah iyo kalaamka rabbi ee xaggiiska soo degay iyagoo qadiim bay ku sheegi laakiin qadiima iyo fasalka labaadoo fii dikri sifaat alatii yusbituha yusbituhaa lilaahi waxaa lagu xusayaa sifooyinka uu u ilaahay aimadii sideeda kuu sugtay duuna kayrihi min alkhalaf oona khalafki arrintaa ku raacay fasalka saddexaad wuxuu kaga warramaya baabkan fii dikri اlkhilaaf fi sixati iimaan اlmuqalid fi lcaqaa'id wa fii jawaasihi wa cadamihi fasalkaa waxaa loo dhuntay in la xuso khilaafka dhacay horta kan muqallidka ah ee cidun iska raacay iyadoona meesha wax ka e soo qaadanaysa aanay garanaynin kaa iimaankiisu ee uu cid kaga daydo caqiidadiisa mayay ansaxaysaa oo ma banaan yahay inaad tidhahdaan waa hebel waxaan aaminayay caqiidadayda iyo iimaankayga aw hebel baan ku dayanaya miyay banaantay arrintaasi mise ma banaana saas markaasuga dooranaya marka marka la idhaha macrifatullaahi labay noogu qaybsamaysaa awal waajibin cala alcabidi macrifatu lilaahi bitasdiiq macrifada ilaahay wa tacaala in la barto macrifo wujuud iyo macnaha iyo macrifo kulliya xaqiiqa ah horta in ilaahay la barto jibitaankiisa iyo macaanidiiyo sifooyinka u sugan uu leeyahay ilaahay daatadiisa taasi waa madluub minna waana ilaga dalbay taa waa ilaga raba macrifada kale waa in kunhiga iyo xaqiiqada uu leeyahay taana la ogaado taasi shaqadayna ma hayna ilaahay waa jiraa siduu u jiro daatadiisa iyo sifadiisu siday u dhigantay inagu xaqiiqadaa ma naqaan kunyigaa ma naqaan taasinay dhigantay awalu waajibin cala alcabiidi macrifatu lilaahi bitasdiidi biannahu waaxidun laa nadiira lahu walaa shibhu walaa wasiira awalu waajibi waajibka koowaad cala alcabiid sharcan horta waajibka koowaad sharci ahaan cala alcabiid ee addoommada la kalifay ee inay nadar u yeeshaan oy ka fikiraan macrifada ilaahay kuwa lagu kalifay waajibka koowaad ee saarani macrifatu illaah waa inay alla bartaan subxaana wa tacaala alla waa inay bartaan waa cibaara markaa looga jeedo macrifatu wujuubi wujuudi daati kow inay daatadiisu jirto waajibnimo inay kurto bisifaati alkamaal iyo wujuud iyo macaanidooda socdo sifaatkii kamaalkana uga sifaysay horena uga suurin dibna aan uga suuri doonin laakiin macrifatu xaqiiqa oo daatada ilaahay sidii xaqiiqadeedu oo sifaadka ilahay si xaqiiqadeedu tahay arrintaa maana iloo dirtay may arrintaa waa arrin mustaxiil inaan ogaan maga ogaan karnaba waayo ilaahay maynaan arag mid lamido jiraanoon aragnina ma jiro mid saadiqoo inooga warramayna mii jira xaqiiqada ah, ma jiro taa maba gaadhayna marka macrifatu lilaah ilaahay inay markaa bartaan baa waajib ah bitasdiid iyadoo markaasi la taswiibinaya arrintaasoo laga yeelaya macrifada mid sawaab ah oo sax ah macnaha taqwiim iyo taswiib in la toosiyo oo lagu toosiyo nadar iyo aragti iyo caqli toosan oo sawaab ah wujuudka ilaahi subxana wa watacaala sida daliilka markaa laga qaatay marka tasjiid macnaha waa taswiibinta shayga markaa istiqaamadiisa iyo sawaabkiisa saxda xaqa waafaqsan laga dhigo bnahu waaxid maxaa lagu garanayaa waxaa lagu garanayaa inuu yahay markaasi macrifada loo yeelanaya ay tahay inuu yahay waaxid macnaha waa mid keliya ah laa nadiira ma jiro shabiih lamidi nadiirku waa shabiih allah subxaana wa tacaala lamidi ma jiro lahu oo ilaahay mid oo markaa shabahana ma jiro walaa wasiir muciin caawiyana ma jiro ilaahay subxaana wa tacaala waxaad ogaataa buu yihi markaa naadimku raximahullah ama halkan naadimku wuxuu waafaqay cidda odhanaysa war ilaahay macrifadiisa waxay ku xidhantahay istidlaalka iyo nadarka in caqligaagu ka fikiro mulad adigu arrintaa aada eegto oo aada u fiirsato ayaa markaasi ay ku xidhantahay laakiin waxaa saxa baa la yidhi war macrifada ilaahayba fidrada ayay ku xidhantaho waa ilaahay baa ku abuuray dadka waa arrin daruuri ah oo baahi lama huraano qofku inu naftiisu ka helaya ilahay baa yihi faaqim wajhaka lidiini xaniifan fidrat allahi balagdoofurso taa nabiga la amray inuu markaa ku qumo oo markaas waxay tahay fidrat allah waa islaamnimadii allatii fadara annaas calayha ilaahay dadka ku abuuray laa tabdiila likhalqi illaah khalqiga waxaa loo jeedaa halkan diinta ilaahay idima bedasho daalika diin lqayim waana diinta toosantaasi walaakina aktara naasi laa yaclamuun waxaa saxiixa kusoo aroray kullun yuuladu alaa calaa fidra ama riwaayadku maxay ahayd kullu mawluudin yuuladu calaa fidra qofku markuu dhalanayo fidrada islaamka ku dhashaa haddii qofka sidiisa loo daayana fidradaa kama bedelmayo mar kale muxuu yihi xadiiska qudsi ilaahay khalaqtu cibaadii xunafaa muslimiin fashdaaradahu shayaatiin marka iyagoo muslimiina ah oo dariiqa iimaanka iyo rumaynta iyo islaamnada ku sugan buu ilaahay abuuray shayaadiinta u timiyo oo duursatay oo dariiqay ka kaxaysat oo ka leexisay haddaba fidra muraadka loo jeedaa aayadda waxay idhahdeen waa islaamnimada siduu abu hureyra uu sheegay ibnu shihaabna uu sheegay mujaahidna markii fikrada la weydiiyey hil islaam buu yidhi qataada markii uu yihi markaa saas oo kale isaguna ayuu tilmaamay mujaahidna wuxu uhi laa tabdiila likhalqi illahi macnaa laa tabdiila lidiin illah diinta ilaahay islaamiya dadka lagu abuuray cidima bedesho saciid ibnu jubayr iyo qataada iyo daqiicba saasay sheegeen waana kalaam musalaf lidalika kaiir yasca istiifa lama soo arorin karo hadalkii lakin maxay isku waafaqsay fikradani waa islaamnimadii ilaahay uu dadka ku abuuray hadii qof yar dhidhasho methel oo inta la qaado meel cidlaa la dhigo lagu quudiyo cidila hadal waxna loo diranin oo u weydaado kumuu noqonaya magaal mise islaam mid ilaahay caabudayo kale bay noqonaya mid alla rumaysan buu noqonaya oonaan karayni laakiin bini aadamka kolkood bay adag qofku ku dhex abuuranayo ay ku dhex barbaarayo fa abawaahu yuhawidaani aw yunasraani aw yumajisaani waalidkiis iyo macallinkiisu gool wax ka bedelaya oo haddii islaamnimada aanay ku sugnayn ama yahuud bay ka dhigay ama kristaan ama majuusi ama mushrik bay ka dhigay marka culimadu waxa ay yidhaahdeen halkan ay ka hadlayaan masaladani macrifada ilaahay subxaana wa tacaala markuus bilfitra weya laba sababood bay u diidan yihiin in laga fikiro macrifada waxay leeyiin koob horta waxay ku abuurantahay insaanka sa aayaadkaanu aqrinay adiladaanu sheegnay ta labaade insaanka ahlusunna waljamaaca waxay qabaan waxaa ugu horeeya waajibka ku ahay waa shahaadateynka ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamadan rasuul allah sheekhu islaam ibnu taymiya saa ka warramay salafkiia aimadii markaa waxay isku waafaqsan yihin calaa ana awal maa yumar bihi shahaadatan addoonku marka hore ashahaada la leeyahay waxay mutafaq ku yihiin calaa ana man facala dalika qabla albunuud lam yuumar bitashdiidi dalika caqiba albunuud inankii yaraa waa kan waxaa la qoray taariikhdu dhashay inta shan iyo toban ayaa lagu qaangaara soo ma ha shan iyo tobankii maanta gelinka hore waa cadoor labiiyo tobankay buxsanaysaa soo maha gelinkii hore dee shahaadadiibu hayaa waa shahaado diintiibu soo gala wuxuu qaan gaadhay labiiyo tobankii ashahaadadii usoo may waajibkii ugu horeeyey wuu hayaa cibaadada wadan baa la leeyahay shahaadada inaad iskaga digriido mooye laguma amrayo inaad ku soo celiso mar dambe cusboonaysiiso ee mar haddaad qur-aan gaadhay adiladaasuu markaa akrinaya walaqad bacadna fii kulli ummatin rasuula nicbud llah wajtanibu daaquud wamaa arsalna min qablika min rasuul ilaa nuuxi ilay an laa ilaaha ila ana facbudu wa laa ilaha illa allah ayaa aayad kas tilmaamaya igu horreeyay rususha dadka amraysayna waa tawxiidka tawxiidkuna waa shayga lagu badbaadiya maanta halaaga ummadda ay ku dhacday maanta iyo fitna ku dhacdaasa falyakun awla ma tadcuuhu ilayhi shahaadatu an laa ilaha illa allah wanafda rasuula nabi maxamed bin cabd markuu dila xul shahaadateynka marka hore u baaq wax kala hau baaq umirtu an uqaatil annaasa xataa yaquulu laa ilaha illa allah saasay isxaaq wada qorantay dadka waxaa lay amray in la dagaalmo naftooda iyo dhiiggooda iyo diinkooda oo markaa ay rumeeyaan ku dhawaaqaan laa ilaha illa axmad rasuullah inta ka horeysa waa lala dagaalamaya marka awal waajib yajib cala lmukalaf waa shahaadatan laa ilah la nadar nadar lalqasdu ila nadar inuu kastiyo fikir uu ka fikiro jiritaanka ilaha iyo in halkaa keeno midnaba maaha markaasi kamaa hiya aqwaal liarbaab ilkalaam iyagaa may may ilahay maxaa ku daliilo nadar oo ijtihaad oo caqli ah ayaan ilaahay uhaystaan dibaaweydii kuoodan mutakelimada ah markaasuu islaamku guul oo waxaad garanaysaa rumaysantay guuli aduu maadaa waxba garanaya maa wuxuu islaan yahay kun daliil oo wada caqliyo wada cilmulkalaam ah iyo falsafadan haya ah, oon mid walba ku aqoonsaday jiritaanka ilaahay uu jiro say jiri kun cudur baad qabtaayoo kunkaa cudur ayaa kunka daliilaas sheegaysa midba mid iskaga difaacaysaa waa jir kor baran baad oo ilaahay iga caafiyey waa waa fidri dadka cawaamta asurada ilaahay subxaana watacaala jiritaankiisa waa rumeeye sifo may yaqaaniin nusuus may arag adilo may arag waxba may arag juglad ahaan bay rumaysay sooma waa fidri dee waa ku abuurad cidina kama lehin sida loo diinaya laakiin qof hadduu shakiyo inuu markaa ijtihaad sameeyey istidlaal uu madaq la yimaado xaaraadka qaarkood baa la amraya laakiin mar walba lama marka qaarkood la amrayo maruu qofku u bahdo xoogaa shakiyo waxay ku jiraan inuu kaga baxo adilada markaa lagu raadsado waa bacd alawqaat mar walba maaha annahu subxaana ilaahay waaxid weeyaan laa nadiir laa mila lahu nadiir iyo mili waa isku midi nadiir iyo mili ilaahay mili lamidi ma jiro wax lamidi ma jiro walaa shibh shabah shabaha oo isaga usugno daatada ku shabaha laftiisa iyo sifadiisa ma jiro iyo ficilku sameeya cid ilaahay kula midi ma jiro shariigna ma malaha walaa wasiir muciin ah. ilahay tacala allahu dalika can dalika cudwa kabiira cid ilaahay subxaana wa u kaalmaysa ma jirta markaasi weeyaan waa nadiir ah rabbi subxaana watacaala u kaalmeynaysaa oo wasiilo markaa yani arrimihiisa markaa uga caawinaysaa ma jirto ilaahay subxaana wa waxa markaasi yahay mid isagu cid walba markaasi kakaa markaa ka kaafatoman cidna u bahnay awal waajibin cala alcabiidi addoommada waajibka koowaad ee saaran waa addoommada mukalifiinta ah macrifat allahi waa ilaahay aqoon loo yeesho bitasdiiq ay mutamaskin iyagoo dadka itusiyo yani inay markaa sawaabka saxda arrintaa ah ku toosiyaan macnaha waa waa jaclu shay sawaaban tasmiidku ah shayga laga dhigo mid sax oo xaqa waafaqsan manaa taqwiim marka lagu sameeyo la toosiyo nadarka sawaabka ah jiritaanka ilahay markaasi lagu toosiyo biannahu ilaahay uu yahay waaxid mid oo keliya allahu fardi uu yahay samada laa nadiir mithli aan lahayn lahu sago sugan walaa shibhu iyo mid oo markaa isaga shabaha laa daatiya sifay ficilka muasi صifaatuhu kadaatihi qadiima asmaamuhu haabitatun cadiima asmaamuhu haabitatun cadiima laakinahaa fi lxaqi tawqiifiya lanaa bidaa adilatu wafiya sifaatuhu jalaalu ilaahay sifooyinkiisu waa sifooyinka saddexdooda qaymood ee la yidhaha daatiyada ee la yidhaha ficliyada ee la yidhaha khabariyada sifooyinkaasi ka daatihi xaalay la mid yihiin isaga daatadiisa iyo naftiisa qadiimatu waa mid jirtay oo asaliyo horeysa laa ibtidaa macnaha ayuu jeeda mid oo soo bilaabatay maaha asmaauhu magacyadiisu waa daabitatu waa mid sugano cadiima waxay tahay markaa mid aad waxay leedahay markaasi cadama iyo weyni bay leedahay marka cadaba weyni wey laakinahaa ha yeeshee asmaadu fi lxaqi marka dhinaca xaqa loo kaco iyo daliilka tawqiifiya wey macnaha waa mid laga joogayo jeeroo daliil loo helo tawqiif macnaheedu waa maxay waa laga joogsan jeeroo daliil loo helo macnaha waxay ku xidhantay daliil tawqiif waato ah, waa mawquufa bidaliil waa mid daliil lagu xidhay shaloo daliil u hesho ilahay magaciisa umeysid lana annaga waxaan leenahay ahlu sunna haddaan nahay bidaa inay tahay asmaada ilaahay tawqiifi hee adilatu wa jamcu daliil haddaan macshar ahlusunanaha guddaa ee ictibaarta ah e, hubuudka tawqiifka markaa asbaada ilaaha khaaliqe baari buu leeyay inaan la iskaga magacaabi karin jiro daliilo helo waxaa noogu sugan adilato daliilohu sida wafiya macnaha kaafiya ah wafiya kaafiya caaliya mid aada u sarraysa oo kaafi ah macnaha tuufi bilmaqsuud waxay bixinaysaa oo wafaynaysaa maqsuudkii lalahaa bay bixinaysaa daliiladaasi maqsuudkii laga lahaa ayay bixinaysaa taas haddaba jala jalaalu sifaadkiisa soo qaad daatiga ah iyo ficliga ah iyo khabariga ah asifaat adaatiga ah marka sharax badan ma bixin karayna waktiga aynu waceleliya sifaadka daatiga ah waxay tahay dad sifaad daatiya noqoto ilaahay leeyi horta daatada ilaahay subxaanahu watacaala ayayna marna ka suugay wardaatig manaa naftiisa ku xidhay ku sumeeyey kama suulayo marna kama soconayo waana sifaatu macaani baa la ydhahdaa xayaatada ilahay daatadiisa kusugan sama cilmiga ilahay daatadiisa kusugay qudrada ilahay daatadiisa kusugay quwadu ilahay daatadiisa kusugantay samc iyo basarka xikmadda maxay kusugantay ilahay subxaana watacaala daatadiisa marka la yidhaahdo sifo oo ficli ah waa sifo ku tacalluqda ilaahay mashiicadiisa iyo xikmadiisa ku tacalluqda sifada la idhaha ficliga oo waa maxay waa sifo markuu doono ayuu samaynayaa inuu sameeyana maxaa keensanaya xikmadda ilaaha ilaahay wuu doonay inuu carshiga dushiisa ku kornoqdo sooma ilaahay markuu doono habeenka miskaga ugu soo degayaa sooma isagaa doonay ilaahay qiyaamaha ayuu iman doonaa soo ma rabbi subxaana watacaala waa cadhooda soo ma raallina waa noqdaa soo ma waxba jeclaadaa waxna wuu nabcaadaa sifaadkaasi waa maxay waa ficilka ilaah uu sameeyaa markuu doono xikmadda ilahay baana keensanaysa sifaadka maxaa la odhanaya waa sifaadka alficli ilaahay asal ahaan waa ku sifaysanya marka hore mar bana markuu doono ayuu samaynaya oo way soo cusbanaanaya sifaat la yidhaha ayaa jira asifaat alkhabariya sifaat alkhabariya la waa maxay ifaatulkhabarigu wax kale maaha horta caqligu ma garan karo khabarkuna waa daliilkii aayaadkii axaadiistii low haddaanay aayaadkii axaadiistu inoo sheegi lahayd oo khabarka aynaan ka qaadan lahayn caqligu ma gartay ko haddaba waa kuwa sifaatkaasi innaga marka layloo eego sifaatkaasi waxay noqonayaan xubno inagu yaala qaabilna u ah inay naga go-aan oo naga infisaalaan wejiga gacmaha indhaha waa sifaat xubnaayo leena sooma abcaad bay noqonayaan bacd iyo gobolay dhicin laakiin ilaahay marka loo sugay hee abcaad iyo gobollo ilaahay ka infisaali kara maaha lagumana sheegayo ilaahay gacan leeyay qadan buu leeyey weji buu leeyey indhuu leeyey waa sifaat khabariya weeyaan daatada ilaahay bay ku sugan yihiin waxawy caqliguna ma garteen ilaahayna xubno yihi lama odhanaye waa sifooyinkiisa markaasi khabarigaa ah weya marka allah subxaana wa tacaala sifooyinkiisaas oo dhan ayaa markaasi loo sugayaa qaybaha ay ka kooban yihiin kadaatii marka laga qadiima weeyaan buu yihi marka waa sifooyin qadiima oo way jireen buu leeyay sifaadku haddii la idhaahdo waa qadiim waa la kala qaadaya saddex sifaan sheegnay soo mahay marka sifaat daatiya khabariya halkaa dhig waa qadiim asari way wadeeji weligiiba ilaahay u kusugnaa wax soo cusboonaanaya oo ilaahay isagoo markii hore ka madhnaa mar damba uu yeelanayo maaha laakiin sifooyinka ficligu ma wada qadiim ba maya asalka marka la eego jinsiga ama nooceedu he waa asari waa qadiim laakiin marba marka ka dambaysa way imanaysaa oo waxay imanaysaa marka ilahay uu samaynayo misl sifatulkalaam haddaan tusaale kala soo qaado asal ahaan ilahay muxuu ku sifaysan yahay ya kalaam wuu hadlaa soo ma laakiin goormuu hadlay nebi muuse ma la hadlay goormuu hadalkiisu yimi markuu nebi muuse la hadlay nebi maxamedna ma la hadlay goormuu yimi markuu nebi maxamed la hadlay malaa'igtuu la hadlaya goortii uu la hadlay makhluuqa maxsharka markay yimaadaanna ilaahay wuu la hadli doonaa maqadiin baa markaa taasi may aaxaadda iyo afraadda kalaamka ilaahay marka mid mid loo eego qadiim maaha aha laakiin sifada kalaamka waa qadiim sifaadka ficligo dhan imaka sheegnay marka waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala dee inuu sareeyo waa asal inuu carshiga ka sareeyana waa sifo ficliga u sameeyey goortii uu daro waxay tahay markii ilaahay u daro marka lama odhanayo sifaatka ficliga afraaddeed iyo axaaddeed iyo midnid marka loo eego way horreyso weligeed way jirtay maaha marka qur-aankan wuu horreeyo weligiiba ilaahay wuu ku hadlayno wuu jiray lama odhanayo markii madxuul loo soo dhiibay baa ilaahay kula hadlay nebi maxamed lou keenay calayh isalaatu wasalaam nebi maxamed lou keenay marka asmaada ilaahay subxaana usugan waa mid saabito daliilkii ku sugantay asmaadaasi waana mid cadiimahoo wuxuu u sifeeyey likawniha mucadama waa mawsuufa biannaha xusna diwantii wanaaggeedu markaasi qaayada gaadhay wanaagga imraadka asmaada ilaahi subxaana watacaala waxa weya maa dalla calaa mujara daati shay ilaahay daatadi kusinaya sida allah ilahay buu kutusinaya ama ictibaar sifa marka loo ego ilahay waa caalim cilmiguu le waa qaadir qudrada buu le wali asmaai xusna laba ictibaarood marka asmaadu ilahay labay leeday laba dhinac baa laga eegaya waa mide xagga daatada waa talabaade dhinaca sifada magac kastaa sifo ayuu xambaarsan magac kastaa sifo ayuu xambaarsan yahay sifaatuhu ka daatihi sifaadka alle xaalay la mid tahay daatada qadiima weeyaan kintii ficliga hadood ah ka reebaysaa asmaa'uhu asmaadiisuna haabitatun waa mid sugan oo markaa ilaahay noo sugay cadiima oo weyn laakinahaa fi lxaq markan xaqa aynu eegno tawqiifiya way daliilka laga qaadanaya lanaa waxaa noo sugan bi inay tawqiifi tahay adilatu daliilaan ku haysanaa wafiyatu taasoo wafadiisa waay laga rabay oo markaas laga helay markaa maraadka laga helay intaanu maanta ku daysano mabxaska dambe qur-aan alcadiim isaga waqtigiisa insha allah u riganaynaa bilahi tacala tawfiq subxaana allah walxamdi tabaarakta ismka tacaala shadusha loo ilaha su-aasha waxay tahay and ehm,